بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سورة الكهف قصة عجيب كان الله مقعدر سورة وهي قرآن كالسورة هم قرآن كمقع عيسى النبي قال لك سوحكتي وسورة دي طبني يسيدي ترتيب القرآن كريم كأه aayadaheeduna waa boqol iyo toban saw nusuulkeeda waxaa la yidhi nin la yidhaha nadar binu xaaris iyo nin cuqba binu abi mucaydin ee quraysh ah yaa madiine loo diray waxaa la soo weydiiye ninkan xaaladiisa ugana sheega sifada iyo dhaqankiisa uga sheekeeya bal soo weydiiya nimankii madiinaay tageen yahuuddi bay u tageen waxay niman elukitaab baa tihiin oo cilmi baa taqaanaane ninka tilmaantaa ah iyo tilmaantaa ah iyo tilmaantaa ah sifadaa leh bal nooga warrama waxay ku yidhaahdeen saddex masale weydiiya hadduu idiin sheego waa nabi waa run haduu idin sheegi waayo waxaad doontaan ka yeela waxa weeye dhalinyaro god gashay oo muddo dheer ku jirtay weydiiyata ah nin dhulka kusoo wada wareegay oo cajiibana weydiiya ruuxdana weydiiya bay ku yidhaahdeen way soo noqdeen nabilaahi maxamed bay u tageen waxaa la yidhi saddexdaa xaalo yaanu ku weydiinayna nabilaahi maxamed berri igu soo noqda berri baan idinka warramay markaa nabigu insha allahu ma raacinin insha allahuda ma raacinin markaasaa shan iyo toban cisho yuu waxyii kadib dhacay oon maliku jibriilu imanin wuxuu hi maliku jibriilo warka suuqii waxaa la geliyay dhacay ninkii maalin keliya inoo qabtay shan iyo toban maalmood buu maraya mutaqawil buu ahaa rajulun mutaqawil yani been abuura yuu ahaa maalinkii dambaa jibriil u yeerayo uu yimid oo sidii la rabaybu u keeno suuradan oo wada socota yaa loo keenay markaasuu nabigu ku dul aqriya dadka oo u sheegay quraysh dee sidiibay gaalnimadeedii usii wadatay bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilah iyo sharaf iyo mahad lilaahi allay u sugnaatay aladii allaha anzala dejiyey calaa cabdihi addoonkiisa muxamada alkitaaba kitaabkan kaamilkaa ku dejiyey walam yajcal aan yeelin lahu fiihi kitaabka dhexdiisa ciwajan qalqalo iyo isdabamar qayiman ku toosan buu ka yeelay maxaa loogu soo dejiyey nabiga liyundira inuu u digo basan dhibaato shadiidan oo daran oo min ladunu alla xaggiisa ka ahaatay inuu dadka uga digo wayubashira almuminiina muminiintana u bishaareeyo alladii muminiinta yacmaluuna camal falaya asaalixaati camal wanaagsan ana lahum inuu usugnaaday ajran ajri xasanan oo wanaagsan maa kasiina xaalo ay ku nagi yihiin ku nagaanayaan fiihi ajriga abadan weligood wayundira uu u digo aladiina kuwii qaaluu yidhi ittakhada allaahu alla wuxuu samaystay waladan allah subxaanau watacaala wuu isku xamdiyey ilaa afar suuradood baa suuratulancaam iyo tan iyo saba iyo faatir iyo faatixada shantaa yaa xamdiga lagu bilaabay marka waxaynu garanayna waxay ka dhigan tahay igu xamdiya saasa xamdigaygu way igu xamdiya midda kale umuur fiican markii la bilaabayo xamdi baa lagu bilaabay midda kale nabiyullaahi maxamed adoon buu ahaa alle oo rasuul adoon ahaa marka maqaamkii ugu sarreeyey baa cabdi lagu sheegay subxaana aladii asraa bicabdihi iyo meeshanoo kale cabdi baa lagu sheegay marka nabigu wuxuu yidhi laa tadruuni kama adrati nasaara ciise bna maryama ha igu xadgudbina siday nasaaro ay ciise ugu xadgudbeen ana cabdullaahi wa bui marka martabada u sarraysa ee nabigu leeyahay waa addoonnimo wey addoonnimo kama baxsana marka inaguna inaynu ku dayanaa la rabaa allah marka wuxuu leeyahay allaha soo dejiyey kitaabka yaa mahadle waxaa loo soo dejiyey dhibaato xoog laho xagga alla ka imanaysa inuu uga diga dadka islamarkaana muminiinta ugu bishaareeya camalka saalixa la timid ajri weyn inay oo fiican inay leeyihiin way ajrigaa dhexdiisa ku nagaan ajrigiibay ku nagaan macneed waa ajrigii waa jannada ajrigii waa jannada wuu u digo kuwa yidhi allah ilmuu leeyahay ee nasaara waxay dhaheen ciise bnullah yahuudina waxay tihi cusayr bnullah mushrikulcarabna waxay dhaheen albanaatu almalaaikatu banaatullah bay alxamdu amaan lilaahi allay u sugnaatay alladii allihii anzala dejiye calaa cabdihi addoonkiisa nabiyullaahi muxameda alkitaaba kitaabkan kaamilka ah oo walama jecla aan yeelin lahu fiihi kitaabka dhexdiisa ciwajan qallooc aan yeelin wax isdaba marsanaya wax qallooc iyo waxaan la garanaynin ma leh qayiman kii toosan buu ka yeelay meeshaa marka la aqriyayo waqaf kaamila la waqfi maayo in yar baa lagu joogsa ciwajan qayiman baa la dhigay waqafkii caadigaha la waqfi maayo maxaa alla ugu soo dejiyey kitaabka ah liyundira inuu ka digo ba'san dhib shadiidan oo adag oo mid ladunu alle xaggiisa ka ahaanaysa wayubashira uu u bishaareeyo almuminiina muminiinta aladiina muminiinta yacmaluuna asaalixaati camal wanaagsan camal falaya oo bidciya shirki midna lahayn ana lahum biana lahum inuu usugnaaday ajran ajr xasanana wanaagsan ajriga xasankiina waa jannada wey maakisiina xaalay ku nagaanayaan fiihi ajrigaa dhexdiisa abadan weligood laa yabquuna canha xiwala meel uga wareegi maayaan ma dalbayaan oo yundira uu u digo aladiina kuwii qaaluu yidhi ittakhada allaahu alla wuxuu samaystay waladan ilmo saddexda qoloba way soo gelayaan maa lahum uma sugnaanin bihi waladkaa min cilmi wax ogaane waxba kama oga waladkaasi wuxuu yaha noocuu yahay walaa liaabaahim aabbayowgoodna cilmigaasi uma sugnaanin kaburat way weynaatay kelimadaasi kelimatan min jinki kelimo kelimadaasoo takhruju ka soo baxaysa min afaahim afkooda waa maxay afkoodu in yaquuluuna maa yaquuluuna e, ma leh ilaa kadiban been mooyaane allah subxaanau watacaala qoladaa tidhi allah ilmuu leeyahay waa loo degayaa hadday qaadanayaan digniinta marka waxa ay alla ku sheegeen wax cilmi uleeyihiin wax daliilo u hayaan midna ma jiro waa ra'yigooda un waa kelimo weyn oo afkooda ka soo baxday waa been waxay ku qawleen wy maa lahum uma sugnaanin bihi weladkaa ay sheegeen min cilmi wax ogaan iyo wax daliila midna walaa liabaahi abayowgoodii ay daba socdeenna uma sugnaanin cilmi kaburad hiya way weynaatay kelimadaasi kelimatan mijaati kelima u weynaatay kelimadaasoo takhruju kasoo baxaysa min afwaahim afkooda kasoo baxaysa in yaquuluuna maa yaquuluuna maleh ilaa kadiban been mooye falacalaka waxaad mudan tahay baakicun inaad halaagto nabiylahi maxamedo nafsaka nafkaada calaa aathaarihim calaa aathaari bucdihim markay fogaadeen oo xaqa ka fogaadeen dabadeed ahaartu waa dabo in lam yuminuu haddaanay rumaynin bihaada alxadiidi warkan asafan murugin alla halaagsantaa laga yaabo nabiga waxaa lagu yidhi xusniga iska daa baa laleeyahay nabiga xusniga iska daa ilaahay baa ku xaafidee xusniga iska daa waxaa dhici karta inaad naftaada u halaagto kuwaasi markay kaa tagaan oo kaa jeetadaan haddayna rumaynin oyna qur-aanka rumaynin murug darteed inaad halaagsantaaba laga yaaba hasaraan falacallaka waxaad u dhowdahay baaqicun inaad halaagto nafsaka naftaada ood cilbuquuqdo calaa ahaarihim calaa ahaari kufrihim wa ahaari bucdihim fogaantooda kadib ahaartu waa kadib wey in lam yuuminuu haddaanay rumaynin bihaada alxadiisi warkan kuu yimid asafan murug darteed inaad u halaagsanto inaa anagu jacalnaa waxaan yeelnay maa cala alardi ardada waxa ku sugan ziinatan qurux baan lahaa iyada maxaan sidaa u yeelay linabluwahum inaan imtixaano ayuhum koodii axsanu fiican camalan xagga camalka wainaa anaguna la jaaciluuna waan yeelaynaa maa calayhaa waxa ardada dusheeda saciida banaan juruzan oo xaaluf ama juruzan caraseela oo waxba soo bixinayn marka nabiga waxaa lagu leeyahy waxaan ardada ah iyagu ku lunsan yihiin waxba ha ardadaas ay ku lunsan yihiin way ka baabi'i doontaayo sida iyagu rabaan ugu socon mayse faraha ka qaado waxba hadanayn baa nabiga lagu leeyahay marka allah subxaana watacaala markuu qurux ka dhigay waxaa ardada ku abuuray xawayaanka iyo geedaha iyo waxaan oo dhan waa wax lagu raaxaysto qurux badan duu xaaluf gowa yahay nololima taalle danawaadha wuu zuuli doonaa wey marka iyagu meeshaasay ku niisan yihiin adu hadanayni baa laleeyahay nabiga inaa nagu jacalnaa waxaan yeelay maa calalardi ardada waxa ku sugan ziinatan qurux lahaa iyada waxalla waxa ardada lagu abuuray oo dhan hawayaan iyo geed iyo dhir iyo caro iyo wax kasta maxaan sidaa u yeelay buu alla leeyahay linabluwahum inaan imtixaano ayuhum koodii axsanu fiican camalan xagga camal ka ugu camal fiican markii nabiga la weydiiyey waa ninka xumaantana iska ilaaliya daacadana la yimaado wey waynaa anaguna la jaaciluuna waan ka yeelayna maa calayhaa waxa ardada dusheeda saciidan banaan jurusan oo xaalufa yacni meesha aan waxba bixinin am xasibta ma waxaad u malayn ana asxaab alkaafi asxaab alkaafiga iyo waraqiimi waxa raqiimka la yidhaah kaanuu inay yihiin min aayaatina aayadaha yaga xaalo ay ka mid yihiin cajaban waxyaabaad u malay waxaan aad ay ku su-aalayaan ma waxay kula tahay ahlu kaafigu inay ugu oo adiga eh, wayiga lagu keena ka caja badan wax weyn maaha waxan waxyaaba ka caja badan baa jira mana ay qaadanayaane waxba isku daalin baa raqiimka marka waxaa la sheegaa culimadu waxyaaba badan bay ku jireen qolyo waxay dhaheen buurtii ay ku jireen yaa raqiim la yidhaah qolyana ay ku jireen togii marayay baa raqiim la yidhah ugu dhow raqiim waa kitaab oo taariikhdooda lagu qoray qoladii ay ka soo yimaadeen oo ka soo baxsadeen yaa taariikhdooda ku qoray waa kitaabkaa la qoray oo raqiimka ah waa dhagax inta wax lagu qoray meel la dhigay saasay u badan tahay culimadu am xasiibtama waxaad u malayn ana asxaaba alkahfi godka kuwii saaxiibka ahaa iyo waraqiimi dhagixii wax lagu qoray kaanuu inay yihiin min aayaatina aayadaha yaga xaale ay kamid yahay cajaban mayaa baad u malayn wax kala ka sii xaj waxba isku daalin baa la leeyahay wax kala ka sii xaj badan waa qisadii oo kaamil ah id waqti xus awal fitratu dhalinyaradii ay u dunmeen ilal ilalkahfi god oo faqaaluu ay yidhaahdeen rabbanaa rabbigayow aatinaa nasii min ladunka adiga xaggaaga raxmatan raxmad naga sii raxmad oo riisqi iyo ilaalina wahayii lanaa noo diyaari min amrinaa amarka yagin hadda aan ku jireen muhaajiriinta nahay rajadan sawaab noo diyaari rashadan wey fadarabnaa waxaan daboolay calaa aadaanihim dhagahoodii filkaafi ka dhexdiisa siniina sanado cadadan oo tira leh dhalinyaradu waxay ahayd dhalinyaro badan aduu toddobaa lagu sheegaa ayguna kii sideedaad buu ahaa toddobaa lagu sheegaa waxay eh, meeshan rum rum meeshay xukumi jirta waa sham oo kale ada waxaa lagu sheegay godku inuu ku yaalo dhulkan urdun la yidhaah rum baa deganayd boqor gaala xukumi jiro daqiyanusa la yidhaah yaa xukumi jiray marka dhalinyaradanu iyagoon isogeyn buu mid waliba xaqii fahmay marka ciid baa loo kacay ciid bay u kaceen ciid baa loo kacay markaasay nin baa soo baxay ilahay waxaa fahamsiiyo geed buu fadhiistay toddobadoodii baa geedkii isugu yimi oo midna midka kale wuxuu yahay una ogeyn mid baa yidhi war meesha waynu isu nimid maxaa sida noo galay anigu saasaan aaminsana anu saasaan aaminsana markaasay isdhaafsadeen inay alla keligii caabudaan markaa hoos bay alla u caabudi jireen boqorkii baa loo sheegay wuu yeedhay marka wuxuu yidhi war diintaydan maxaad uga baxdeen oo qabsada diintaydan waa markaa markay istaagaan ay leeyihiin anagu allaaan caabudayna ay leeyihiin markay ka baxeen qoladoodii iyo godkiibay galeen ilaahu godka nagu asturo nagu ilaaliyo sidaa noo yeel waa alla barig waa sida id waqti balxus fityatu dhalinyaradii ay u dheelmadeen u hoydeen ilalkaafi godkii faqaaluu waxay rabbanaa rabbiga yow aatinaa nasii min ladunka xaggaaga raxmata naga siin oo raxmaddaa waxaa ka mid a in ilaahay risqina siiyo oo ilaaliyo oo asturo wahayilanaa noo diyaari min amriga amarkan haddan aan ku jiro rashadan sawaab noo diyaari fadarabnaa waan daboolay buu alla yidhi calaa aadaanihim dhagahooda culays baan saaray filkaafi godka dhexdiisa siniina sanada cadadan oo tirsan waa saddex boqol iyo sagaal uma bacanaahum waan soo toosinay baciga waxaa la yidhaha luqada carabta waxa silonoo la dhaqdhaqaajiyaa baci la yidhaah uma bacanaahum waan soo bixinay linaclama inaan ogaano ayul xisbayni labada xisbi midkoodii axsaa koobid badan limaa shay labisuu ay nagaadeen amadan zaman ahaan marka linaclamada alla wuu ogyahay yani cilmu duhuur wey inaan dibada u soo saaro oo dadku ogaadaan labada xisbi midkii koobid badan intay meesha ku nagaayeen marka labadaa xisbi waxaa lagu sheegaa waa iyaga dhexdooda markay murmi doonaan war intaynu nagaana iyo habeen qolyana waxay war ilaahay baa waxaa weeye xisbiga waxaa labada xisbi waxaan ka dhigaynaa magaaladii ay ka soo hijroodeen iyo iyaga midkoodii quman oo og intay meesha ku nagaadeen midna si fiican uma oga waayo alla wuxuu leey uma bacanahu waa soo toosinay waa soo kixinay linaclama inaan ogaano ayulxisbeyni labada xisbi midkii axsaa koobid badan limaa intii labisuu ay ku nagaadeen amadan muddo ahaan marka linaclamadu alla wuu ogyahay waa la soo saaray oo dadkaa la ogeysiinaya naxnu anagu naqusu waxaan kaaga qisoonaynaa caleyka dushaada nabahum warkoodii bilxaqi si dhab ah oo runa oo leexleex lahayn yaan kaaga qisoonaynaa inahum iyagu fityatun dhalinyaray ahaayeen aamanuu rumeeye birabbihim rabbigood rumeeyey wazidnaahum waxaan u ziyaadinay markay xaqii fahmeen hudan hanuun oo way hijroodeen warabadnaa waan adkaynay calaa quluubihim qalbiyaalkooda sabir iyo calool adeyg baan siinay id wakti qaamuu ay istaageen oo faqaaluu ay yidhaheen rabbanaa rabbigayow faqaaluu ay yidhaheen rabbunaa rabbigayo rabusamaawaati waalardi samada iyo ardada rabbigooda wey lanadcuwa caabudi mayna min duunihi alla keyrki ilaahan ilaah laqad qulnaa waxaanu ku qowla ida waktiga aan ilaah kala cabno shadadan qowl baatila waxaa weye fidyadii waa qolo noocaasa ah. xaqoodii wuxuu ahaa dhalinyaray ahaayeen marka fitya af carabiga waxaa le ninka ragga ana fata baa la yidhaha ninka ragga ah. inaguna waynu idha waa wiil baynu idhaha maogta af soomaaliga ninka ragga ana fata baa la yidhaha daba ha laakiin qoladanu dhalinyaray ahaayeen wada rag ah oo wada wanaagsan hud hanuun baa alla kordhiyo markii hanuunkii alla fahamsiiyey oo waxaan inu baadil yahay ogaadeen yaa ilaahay sii calool adkaysiyo hanuunka usii ziyaadiyey markay leeyihiin rabbunaa rabusamaawaati boqorkii bay hortaagan yihin markuu leeyahay ka noqda diintood soo noqda maxaad sidan u yeesheen anigaa ilaah idiin ahe rabbunaa rabusamaawaati waa markay leeyihiin samadan iyo ardadanay daliishadeen inay alla abuuray oo waxaan allahin abuurin yay daliishadeen naxnu annagaa naqusu kaaga qisoon buu alla yidhi calayka nabiyullaahi maxamedow naba'ahum warkoodii bilxaqi isagoo runa innahum iyagu fityatun ahaayeen aamanuu rumeeyey birabbihim rabbigood rumeeyey wazidnaahum waan u siyaadinay hudan hanuun oo markii iyaga ay fahmeen baa hanuun loo sii siyaadiyey warabadnaa waan adkaynay oo sabir baan siinay calaa quluubihim qalbiyaalkooda markay boqorkii hor taagnaayeen id wakti qaamuu ay istaageen oo faqaaluu yidhaheen rabbunaa rabbigayo rabu samaawaati waalard samadii ardada rabbigoodii weyn la nadcuwa caabudi mayno min duunihi alla kayrkii ilaahan ilaah laqad qulna waan ku qawlay waanu nidhi idan waktiga aan ilaah kala cabdo shadadan qowl baadila haaulaai kuwaasi dhalinyaradiibaa hadalka sii wadata haaulaai kuwaasi qowmunaa tolkaya weye itakaduu waxay samayseen min duunihi alla kayrkii aalihatan ilaahyo lowlaa yaatuuna may la yimaadeen calayhim calaa aalihatihim bisuldaanin xujabayinin oo cad famanaxadkeebaa adalmo ka dulmi badan mimanaxad iftara ku been abuurta cala allahi alle kadiban been ku been hadalkoodii bay sii wataan allah yo kuwaasi waa qoomka yagi ilaahyo kooxay yeesheen carbay daliilkeena ilaahyaha ay caabudayaan balbay daliilkeena dhalinyaradii baa sidaa le ilahay calool adeeg buu siiyo xaqii bay fahmeen waxaa lagu yaqaanaa qofka xaqa fahma inuuna cabsanin yaa lagu yaqaana waxay dhaheen dhalinyaradii haulaai kuwaasi qowmuna tolkaya weye ittakhaduu waxay ka yeesheen min duunihii alla keyrkii aalihatan ilaahyo koox ah lowlaa yaatuuna may la yimaadaan calayhim calaa ilaahiyatihim ilaahnimadooda bisulaanin xujo bayinin oo cadoo la garan karo faman axadkee baa adlamo ka dulmi badan mimaa had istara ku been abuurta calallaahi alle kadima been ku abuurta qof kastaoo waxaan diinahayn diin ka dhiga waa muftari cala allah ogow hadda innagana hadda waynaa la joogto waxaan diin ahayn oon diinta islaamka kamid qofka yidhaah ila waxay ka dhigan tahay markaad shay cibaado ahoo aan diin ahayn la timaado waa sidii oo kale wey wax inaga fog maaha waxaas hadalkiibay sii wataa iyagiibaa isla weydo ictazaltumuuhum madkaad ka dheeraateen iyagii wamaa yacbuduun waxay caabudayeen ila allaha alla mooyeen faawuu u dulmo oo ina geliya ilalkaafi godka yanshur lakum rabbukum rabbigiin wuxuu idinku korfidin min raxmatii raxmadiisa qayb ka mida uu idin asturi uu idin ilaalin lakum wuxuu idiin diyaar garayn min amrikum amarkiina mirfaqan raaxa idin diyaargala iyagiibaa sidaa war mar haddaynu ka dheeraanay nimankaay waxay caabudayaan ilalah marka ilalaahda haddii qoladaa gaaladiihi alle iyo waxyaabo kale caabudayeen ilalah waxay noqoni istitna mutasil baa layidhi haddaynu qoladaasu alla caabudaynn istitna munqadic baa layidhi marka mutasilka aan ka dhigno ila gaaladu khaaliqa way wada yaqaaniin kulli marka waxay war intaan godkaa iska galno ilaahay baa inagu ilaalino ina ardaaqo raxmad ina aan godkaa iska galla bay yidhahdeen saasay ku heshiiyeen iyagiibaa hadalka wato waid wakti ictazaltumuuhum aada ka dheeraateen hum iyaga iyo maa yacbuduuna waxay caabudayeen ila allaha alla mooye fa wuu u dulma ilalkaafi godkaa yanshur lakum rabbigiin wuxuu ballaadhin yanshur lakum rabbukum rabbigiin wuxuu dushiina ku ballaadhin oo idin siin min raxmatii raxmadiisa wayayi lakum wuu idiin diyaarin min amrikum amarkan hadda aad ku jirtaan ee qaxootinimada ah tilmaantiina waata watara shamsa qoraxda waad arki idaa dalacad markay soo dhalato tazaawaru inay kala wareegi can kaafihim godkooda daatalyamiin xagga midigta ah waidaa qarabad markay dhacaysana tuqribdum waxay ka garab mari daata shimaali xagga bidixda ah wahum iyaguna fii fajwatin waasac bay ku sugan yihiin minhum min alkaafi godka waasac bay ku sugan waa god ballaadhan daalika arintaa nabiyullaahi maxamedow min aayaatiillaahi ilaahay aayadihiisii mucjizaadka ah weye qoladaa godka gashay ilaahay saa u galay waa aayado alla wey man yahdi llaahu qofka alla hanuuni fa huwa lmuhtadi sida wiilashaasoo kale waman yudlil qofkii alla haleeyana falan tajida lahu u heli maysid weliyan hogaamiya murshidan oo marka meesha nabiylahi maxamed baa lagu tasliyeynoo wiilashaas sidaa xaqa ulu fahamsiiyey allah baa waafajiyey marka adiguna ma hanuunin kartid ciddii alla lumis ma hanuunin kartid nabigu hidaayad qalbiga kuma samayn karo nabiga hidaayadiisu waa hogaaminta uu xaqa u sheegay laakiin hidaayada qalbiga ah, allah baa xukuma subxaana wa tacaala marka malinka laleeyaha midigtay kala wareegi waa qofka godka inuu gala damca dhinaciisa midigta ka mari dhinaca bidixdaana way ka marka shucaacu wuu iman way yar agmari godkiibay agmari shucaacu wuu u iman ila shucaac aan kuma noolaan karaan haddaan shucaac iyo dabayl iyo waxba iman kuma noolaan karaan marka qoraxdu dhinaca midigtay kala wari shucaac baa soo yargeli ta kalena bidixdii kaga wareeg sucaadaa soo gelisay oo baxyo dicita labadaba wa shamsa qoraxda waad arki idaa dalacad markay soo baxdo tazaawaru inay kala wareegi can kaafihim godkooda daatalyamiini dhinaca midigta waa qofka godka galaya midigtiisa idaa qarabad markay dhacdana tuqriduhum waxay ka garab mari oo kala wareegi daata shimaal xagga bidixda ah. godku xagga wuxuu ujeedaa baa l agga waqooyigu ujeeday baa layidhi wahum iyaguna fii fajwatin waasac bay ku sugan yihiin meel cidhiiri amaaha oo minhu godka xaggiisa ah daalika nabiyulaahi maxamedow min aayaatiillaahi ilaahay aayadihiisii weyn mucjizaadka alla waxaasaa kamida bal wiilashan inta mucjizaad la dul saaray bal eeg man yahdilaahu qofka alla hanuuninayo fa huwa lmuhtadi isagaa hanuunsan waman yudlil qofkii la haleeyana oo alla haleeyana falan tajida u weliyan hogaamiye murshidan oo hanuuniya wataxsabuhum weli waa lasii wadaa qisadii wataxsabuhum waad u malayn hadaad u tagto ay qaadan inay soo jeedaan baad u malayn iyaguna ruquudun way hurdaan wanuqalibuhum waa gadgadiyeynaa daatalyamiina xagga midigta iyo wadaata shimaali wa kalbuhum aygoodiina baasidun wuxuu fidinayaa diraacahi labadiisa dhudhun bilwasiidi ardaaga wasiidka yani albaabka afkiisa hore low idalacta haddaad arki lahayd caleyhim dushoo daalacan lahayd lawalayta waa jeesan lahayd minhum xaggooda firaaran carar cagaad wax ka daylahay walamulita waxaa lagaa buuxin lahaa minhum iyaga dartood rucban cabsi yaa lagaa buuxin lahaa tilmaanta laynaga siiyey waxaa weeye inay soo jeedaan baad u malayn oo ilaahi baa subxaana watacaala indhahooda iskuma qabanine saasay u kala fidsan yihiin waayo hadday isku qabtaanoo shucaacu gelin way dugoobi laha way burburi lahay shucaacaasaa nadiifinaya oo ilaalinaya dabayshaa ku dhacaysa marka indihii way kala hayaan bilmata haddaa u tagto inay soo jeedaan bay kula noqon marka alla wuxuu leeyahay midigtii bidxa looga si aan carada u cunin yaa marna xaggan loo gediy marna xaggan marka culimmadu waxay leeyihiin sanadkiiba laba jeer baa la gediyaa ama sanadkiiba mar adu mid kastaba hata alla wuu gadgediy si cunin haddii naftu ka maqan tahay way cuni lahayd hadday naftu ka maqan aygiina meesha guriga hortiisa oo albaabka ah yusu laga waa sidoo kale wey haddaad arki lahayd cagahaad wax ka day adgagax baa kugu dhici ilaahay haybad saaray cabsina waa lagaa buuxin lahaa meeshan aygan qoladaa saalixiinta raacay taariikhtiisa ayga qur lagu sheegayo saalixiin buu raacay qof kasta oo saalix raaca waa sidaanbuu qiimad u leeyahy maxaad mid qof mumina haddaad la saaxiibto iyo dad wanaagsan aygaa waktiyaalkaa dhacay qisadu waxay ahayd nabiyullaahi ciise yar dabadiisiibay ahayd aygaasaa qur laga taariikhinaya taariikhda lagu soo daraya saalixiintaa u raacay darteed saalixiinta ku dadaal inaad la fadhiisato faasiqiinta iyo fadhi kudirirka iska ilaalishe allah wuxuu leeyahay wataxsabuhum waxaad u malayn ay qaadan kuwa soo jeeda wahum iyaguna ruquudu way hurdaan wanuqalibuhum waanu gedgediyi daatalyamiini xagga midigta iyo wadaata shimaal xagga bidixda wa kalbuhum aygooduna baasidun wuu fidinayaa diraacahi labadiisii dhudhun bilwasiidi ardaaga agtiisa law dalacta haddaad arki lahayd calayhim dushooda indhaha ku dhufan lahayd lawalayta waa jeesan lahayd minhum xaggooda firaaran carar cagaad wax kada lahayd walmulita waa lagaa buuxin lahaa minhum min ajlihim dartood rucan cabsin akadalika sidaa aanu u seexinay yaan bacanaahum usoo bixinay liyatasaaluu inay isweydiiyaan iyagu baynahum dhexdooda isweydiiyaan maxay isweydiina qaala qaailun midbaa minhum iyaga kamid a kam labisu war meesha inteed ku nagaateen qaaluu waxay dhaheen labisna waa nagaanay qaaluu haddana waxay yidhahdeen way isqabteen rabbikum rabbigiinba aclamu og bimaa labistum intaad nagaateen allaa oge fabcasuu dira axadakum midkiin biwariqikum lacagta la dira haadihi etana lacag bay wateen ila lmadiinati magaaladii u dira falyandur ha eego ayuhaa dhacaamka midkii ajkaa nadiif oo xalaala dhacaaman misaati dhacaamnimo falyaatikum ha idinkala yimaado birisqin risqi minhu dhacaamka xaggiisa walyataladaf ha dhimirsado markuu gelayey iyo markuu soo baxaye markuu wax gadaya dhimirsiga ma taqaan ayaro ah, hayswaxayuuna dadka istusin falyandur ha eego walyatalladab ha dhimirsado wala yushciranna yuuna idin ogeysiin bikum idinka qofna yuuna idin ogeysiin waxay dhahan qoladii markay soo tooseen oo allah soo toosiyey iyay murmeen mid baa wuxuu yidhi war intaynu nagaano markaasay de maalin ama maalin barhkeed yawman ama maalin barhkeed bilmatel waxaa dhici karta markay seexanayeen inay maalin niskeed hore ahayd markay soo tooseen maalin niskeed dambe markaa qoraxdii bay moodayaan maalintii ay yimaadeen bay moodayaan saddex boqol iyo sagaal sanana meesha way hordeen marka waxay dhaheen midkiiba kale ay war inaga daayo waxaa kumulmi warba kama hayne intaynu nin diro oo lacagtu lacag bay wateen lacagtu beriga waa lacag dhammaatayba berigaa lacagta lacag waktigeediiba tegay wey lacagtan intaan diro oo dacaam fiican oo raashin oo xalaalaha inoo soo galo hana dimirsado oo markuu gelayo markuu soo bixiyo ha fiirsado ha dhimirsado ha gaatamo axadna yuna in ogeysiinin cilladay leeyihin axadna yuna ogeysiinina waa sida way wuu soo socotaa wakadalika sidaa aan u seexinay yaa bacanaahum u soo saaray liyatasaaluu inay isweydiiyaan darteed baynahum iyaga dhexdooda oo maxay yidhahdeen qaala waxau yidhi qaailun mid yidhaahda oo minhum iyaga kamida kam labisum inteed nagaateen qaalu waxay yidhahdeen labisnaa waxaan nagaanay yowman maalin aw bacda yowm war inaga daayo ninkii kale war muranka bal inaga daayo qaalu waxay dhaheen rabbukum rabbigiin baa aclamu og bimaa muddadii labistum aada nagaateen wataa haynagu daalinina waruma hayne fabcasuu dira axadakum midkiin biwariikum lacagtiina la diraadaysaan biwariikum lacagtiina haadihi ee tana ila lmadiinati magaaladii u dira falyandur ha eego ayuhaakii askaa nadiifa dhacaaman mijahadi dhacaam oo xalaala falyatikum ha idinla yimaado birisqin risqi minhu acaamka ha idinka yimaado aada cuntaan waliyataladaf ha dhimirsado yani ha gaatamo hooge ha is ilaaliyo wey walaa yuscidana yuuna ogeysiini bikum idinka axadan qofna yuuna ogeysiini maxaa yeelay inahum iyagu in yadharuu hadday arkaan oo daalacdaan calaykum dushiina oo idinka qaalib noqdaan oo gacanta idinku dhigaan yarjumuukum waxay idinku radmin bilxijaarati dhagxaan aw yuciiduukum waxay walan tuflixuu liibaani maysaan idan waktiga adiintoodii ku noqotaan abada waxaa yii haddayna ogaadaan oo inaga qaadi muqaano gacanta inagu dhigaan hee laba mid wey inay ina dilaan iyo inay diintii inagu celiyaan waa labadaa mid haddaan diintii ku noqonana weligeen guulaysan mayno wey diintoodii haddaan ku noqono weligeen guulaysan mayno ciladii saasay noqoto inahum iyagu in yadharuu hadday ka qaalib noqdaan calaykum dushiina oo gacanta idinku dhigaan yarjumuukum way idin rejmin bilxijaarati dhagxaan bay idinla dhici oo shiid bay idinkala daali aw yuciiduukum waxay idinku celin fii millatim diintoodii bal nimankaas sida alla u waafajiyey iyo siday yihiin waxa weye mintidnimadaasoo kale alla inaga rabaa walan tuflixuu liibaani maysaan idan waktigaa aad ku noqotaan abadan weligii liibaani maysaan allah subxaana